adars alxaadi walcishruun darsigii labaatan i koowaad hada maxaluhu wamabxasuhu fatxu lmadaain magaaladii madaain dheeraa i furashadii caasimat lfursi ah reer fursa caasimadii hore fatxu lmadaain iyo adars alxaadi walcishruun darsigii labaat i koowaad fatxu lmadaaini magaaladii madaain dheeraa i furashadii caasimatu lfursi reer furs caasimadi onhaysi xiligaas bashara sacdu sacd ya bishaareeyey cumar bna alkhadaab radi allahu tacaala canhu yan bishaarey bifatxi lqadisiya magaaladi qadisiya leraay fursidiga yan bishaarey wantadara huwa sacd ya sugi shahrayni lama bilood xataa jaa ilaanku kooyahu sacd alamru amaranku kooy bifatxi lmadaain madaain furishadiya fasaara huwa sacd yasocdi ilayha ila lmadaain yan socdi waxaasara sacdun sacd kiriha madaain shahrayni lama bilood ya kiri faharaba may horay minha min madaain madaainti caasimat lfursiha may korhoray yazdajirdu malikulfursi ah kaasa korhori wa faftataxa lmuslimuuna muslimiinta yafuruden ha madaain yafuruden wagawiyat shawkatum shawkat lmuslimiina muslimiinta awoodood iyo hogowti وacdumat himathm himigoodi e winati waay wanazla sacd sacd ya degay alkasr alabyala agalki caddaa iwanu kisra kisra xafiiski shay ya degi walama dakala marki galay dakala sacd sacd bin abi waqas marki galay oo rasuulka mucjizadiisi saaqatay oo usraay ini dadna ki dhibtoodan dadna yani waa intifaacan aya dii doontiya kati sacd hadi melsbosadahay addunyada meelingasaraydiya hada xafiiska fadheedahay walama dakala sacdun sacd marki galay ho walama dakala sacdun sacd marki galay iwan kisra kisra xafiiska marki gali yadara amay akriyay kam tarakuu min janati wacuyun wazuruci وamaqamin karim wanacmatin kanuu fiha fakihin kadalika waawrasnaha qawma akariin fama bakat calayhim الsamaء wاlarض wama kanuu mundariin aayaadkaas iyo akri wa kam in badan yatraku kutaben kufaarta min janaatin beeriyaala wacuyuunin iliyaala wazuruucin abuur badan wamaqaamin kutaben maqaam kasto kanimin wanaagsan waay wanacmatin ya kutaben kaan uhaaden fiha fi nacmati faakihina ku oo kadadaaya haada jaren wali nicme iyo kadadaaya jaren o karaaxisda jaren kutaben waay boqortooyadiisiyo kutaben ilahay mera kadalika taas dhahalsiyowkaas kaase oo kale iya o dhahal dhahalsiinay ha yani waa kay masalan biya dhahalsiini qawman ahaa almadkuuraat han adila sheegi dhahalsiinay qawmanga dhahalsiineri qoomka aakarina kale fama bakat man oyna calayhim cala lkufaari gaalada korsho man oyna asamaau samadi man oyna walardu dhulkana man oyna waay arada i dhulka mangooyayana lang muman hoofdhimadiya ngooyaya laakin langaale man ooyayaan may walay lanka muminka walan kaooyayaan simida mayba lanka muminka cibaadadiisa suubiya ilaahay koron koron qaade simida la marsiye ilahi yascad lkalimu eh. ayib walcamal saalix waay kalima dhiiba iyo camalka eh, suubin kofka suubiya muminka simida lan kor weene eh. simida kolka ibalo camalkiishay oo camal oo faraxsan oo yani eedn carafa ee meelo la marsiye kolka hoob ilbaabki oo meelo camalki la marsiyaa ilaahir lankinkadamadiya ogaada sanadooyas dhulkun meel isku sajuudi jaray ka cibaadaysa jarisuna lanki ka cibaadaysadaay hoob waay kusuna mooye laakin lanka gaalka cibaado malahayne samadnuma ngooyas dolnuma ngooya wa wama kanu mahana mundarina kulun sugawna mahana lanka adi nicmo kasta kajaro hadii usugaalay yani waa kimalan sugawa waktishay hooba dhamaad wal wedeelay maha ina nicmada maka jaraba waaqadan roogoy malku ogolaado uma اtakada huwa sacd may waaldaday almadaina magaalooyinkiya may kuwaaldaday markazan harun kuwaaldadi liacmaal ljeishi jeiska camalyaalsa iyo harun kuwaaldadi walkasra alabyalana masjidan akuwaali wa hadalki caddahayn masaajid akuwaali hadalka cad oo yani adi maraykankiyaal masaajida kuwaali lafadaay oo kale kalkan yani waaki hadalki caddaayay gaalka markaasay kuxukuma jaray oo intaanatina yani ilahay eyrsa lakacaabudi jari samisahay kawali meel ilahay bes lakacaabud kawali muslimiinta walang rooreen taaslay mana hadii wadan gobsadaan gaale gobsadaan ini masaajida kada teego meelba kaniisadi o masaajida ka dhiso ilahay bes keliya lakacaabud la uma kataba sacdun sacd abtugay licumara cumar yang abtugay bilfatxi fatxi lmadain yang abtugay fawalaa huwa cumar waali kadhiki hu sacda waalan kadhiki calaamaagya waalan kadhiki fataxa sacdun sacd furuday humaaga furudi walibado furut adlay waalan ka edi fanadama huwa sacd yani waa kay nidaamiy hagaaji alidaarata maamulshay hagaaji warataba huwa sacd ratabay aljunda ciidankii ratabi waamana rata yani waamana huwa sacd aamin waalay albuldaana magaalooyinkii amna karogi waayo wadalika almadkuru sanata sabca sita cashar min alhijra lihijrad waktigii roogdi waayo uma buniya waldisi uma banaa sacdun sacd disay madinata iyo lkufati walbasra kufi iyo basre lamadi magaaliya dhisi wa biamri cumara cumar amarshay radia allahu taala anhu yaka lamadaas magaal hadda kufi basre lileya iraakan kuwin yani wa kay muslimiinta dhisan aasaasan alileyi watakada muslimiinta kalku marki reer meelahan guurayan asaabta meelahan guurayan ilaa ana sayton hata basri kadhimadeena watakada may samaysaday gabal oo yani hanta badano oo yani weba badano nicma barwaaq badan waa iraagda وdkla may kuwaardagay sacdhma kuwa fi basra may kuwaardagay markasayni lamaharn liljeishi ciidanka msliminta layin وadalika sanata hamina cashar sanadki tuma isiye daad min alhijra lkaroogi hayka bashara sacd sacd ya bishaaray cumar bn الخaطاab radi alahu taala anhu ya in bishaaray bifati kadisiya magaaladi kadisiya furashadi an bishaaray وantadara sacd sacd sugay shahrayni lama bilood ya sugi xata ja ilaanka kooya hu sacd alamru amarnka kooy fasax biamrin madaain madaain furashadiana laamraaw ilaa tan yeedeen kukoyd marki dem wal amri ma fasaara sacdu sacd socda ilayha ila lmadaain waxaasara shiriha madaainti ashiri shahrayni lama bilooda korkuhaysidi faaraba may hooray mina min almadaain yazdajirdu malikul fursiha yan hoori ay yani laki kisra leera magaasheni yazdajir kulu man malaka lfursa fahuwa kisra lere lamba oo milkiyaw oo malik banhaayo reer fursaba malik nhaayo yamalankae kisra magaashenjurdiyaleraay maliki sugaay roori waay marki magaaladi afar bil lama bilood koro kuhaysad kolkun hagalooma wakalanimana ineesku fakdi baxsada samaysad faftataxa walku dabagagoornay mugadi laakin magaaladii saadana bobsadaay magaaladii caasimadan kuwinaysi faftataxa baxsad iya nagadi miila kufakdi waay faftataxa almuslimuna muslimiinti furfurdeen ha furdeen ha almadaayin ya furdeen wagawiyad may hoogowtay shawkatm shawkat caasimidii dhan badilkobsadi bes waa shawkatm shawkat lmuslimiin muslimiinta awoodiyo ey quwathm quwat lmuslimiin wa muslimiinta dhowdiyo yahoogowti wacdumad may wiinatay himatum himat lmuslimiina muslimiinta misho wiinati wanazla sacdun sacd degay alkasr alabyala cagalki cadaaya degi iwanu kisra kisra xafiisi ah walama dakala marki galay yagara kam tara ku akri walama dakala sacdun sacd marki gali hu iwano kisra kisra xafiiska boqortooyadiitis marki gali kursigiiska fadheeda imelisaadi ya yani waa kay garaamay akriya kam taraku akri kam in badan ya taraku kutaben min janaatin beeryaalo wa cuyuunin ilyaalo kutaben wa zuruucin beeryaalo kutaben janaatka may bu aseendo aseendooyin waay janaatka may bua ah. jina may lakasey hasidiya carabi ahaan beer oo webib dhahmaraw yosha dhahmaraayaan gurina gurishin meelilay ka dhahayaa nooc kasto gudaar elka yaalo yani taasa janaadn kasta janada sheega saas maayal janada ahluljanada yani kusisosku jiifan la miraaso goosadaayan walawalyataan yo sariirsiyo jiifan helaayan a kalkun jana saasa lele beer oo miilkala ninku bahaan oo gurisha kadhax yaalo yani waa kay walkastaba dasiyala biyosha iyo meelada kadhax jiraano kadhax maraayano geed nooc nooc walilafad geeda kayaalan cambo wal moos walan kayaalna gudaaraylan aragaan taasa jana lere kalka in badan ataraku kutaben min janaatin jiniyaalo kutaben isendooyin kutaben wa cuyuunin iliyaalo kutaben wa zuruucin beeriyaalo kutaben waay wa maqaamin miilkana gaado kariimin wanaagsan kutaben eri ilaahay tilmaamahay miilfayda kasugnaayo nimankaas oo gaaladaas ah wa nacmatin kam in badan yataraku kutaben min nacmatin nicmo kutaben kaanuu haaden fiiha fi nicmati nicmada dhahdiya faakihiina kuwa kadadaaya haaden faakii maylare walkadadaay maanaha markii kofkun guri aam walaaw kadadaayaw maaragna lasungurig intin ang walaaw kadadaayaw budaarti wal saas oo kale saakil ere kolku nicmadii oka jaren foolba nicmo o oh. kubadbadatay foolba sifadaayan inti hadda nicmada kalkudherigan hadana dadaay kabeen ahaayen kaanu haadeen fiha fi nicma saafihina kuwa kadadaayaw haadeen kadalika dhaalsiyow kaase oo oh, un muslimiinta hadda beerogiyo hay oo oh, kaliye wa awratnaa dhaalsiinayha almadkuuraat unsun hadilaa sheegi janaadki cuyuunki zuruucdi maqaamki nicmadi kuli dhahalsiinay bawmanga dhahalsiiner ilahi qom kaso aakharina kal muslimiinta langajeede geek muslimiinta qusulen wa nimanki yohaay niman faylmahayne hataa samadi dhulka mang oyni ukolkunsado o samadi dhulka lanka muminka o dhimadanka oyas oo kale manka oyni waay samadi dhulka mayn oyase lang ilaahishi caabudi jaray camal subanako dhulkana kasajuudi jaray samadan camal shiilan kor waala jarayan oyas laakin lang camal bang lahayne gaalhaay camal shayba yani dhulkalaoslalahanagaay kaas mang oyas wa fama bakat mang oyno calayhim cala lmadkurina han adilashegi korsho mang oyne asamaa simido mang oyno walardu arada mang oyno wama kanuu mahane muntadiriina kulun sugi kanuguraaxaysadeenaleri maanoa uma atakada huwa sacad kaada almadaina magaal madain magaaladi leeraay gobsadi itakada weeldhadi itakada sacduma weeldhadi almadaina magaaladi madain leeraay markazan xarun yak weeldhadi liacmaal ljeishi jeiska shaqidis jeska meelilkudiraayo shagalan dilaye harunkuwaldhadi a walkasra watakada lkasra abyala analki cadaahinmay kuwaldhada masjida masaajida kuwaldhadi uma kataba sacdun sacd abtugi licumar an abtugi bilfati furudi an abtugi fawalaa cumar cumar waali kadhiki usacda waalanka dhiki calaamaha korshe waalanka dhiki fataxa sacdun sacd furudayhumaaga furudi fanazama huwa sacd nadaamiyay alidaara tamaamulka ah waneeya nadaami oo magaalooyinka isu qabsadiye maamul soo hagaaji waay nadaami warataba sacdun sacd ratabay aljunda ciidankii ratabay amana sacdun sacd aaminka waalay albuldana magaalooyinki amnaka ridi amnaka rogi aaminka waalay waay wadalika alwakt waktigaas kaasana sanata sita cashar min alhijra tuman ili hijrada hoog biyahayti ay yani waa kay cashar min alhijra uma banaa sacdun sacd dhisay madinata yil kufati walbasra kufiyo basre lamadiyo magaal oo yaka dhisi waay kufi basre mashhuura nagalen islaamka magaalooyinka nka ya marki de nagdeen islamka meri lakufiriya wa nagdeena hadi yani wakay masala hada naxwo marki lakusheekoyo hada naxwo yani wakay reer kufa iyo reer basriya lashalere naxwo naxwo oo dhan ahlulkufa saqaban ahlubasrna saqaban alasiba wamile kubahen siba wayse ahlunuxaadkaay muxadisinta imam ahmed bin hambal saiyo meli hakubaheen magaalooyinkan hada islaamka furudahayan ay yani wa ka ilaa hada imaam shaafa ilaadasawalakbalad yani wa ka masala marki dambe agudubay misri an gudubay ad muslimiinta dhan ba asxaab rasul kuli hoob la furadi madina ganin badnaaytehen dhib badnaayte haguuren meelo dego nagden cilaagdi meelba islaamka gobsadaan gobsado nagden dego saldhikawaadhadan ilaa anas bin mali khadim nabiy iyo bilaal faydon hataa basra an ay yani wa ka kama banaa madina uma banaa sacdun sacd yani waa kay sacda isla waktigaas furdi marki damisanka dho milaan guurayin uma banaa sacdun sacdi yani waa kay dhisi madinatay lkufa walbasra kufi basra lamadi o magaala iya dhisi bi amri cumara cumar amarsi radi allahu taala anhu iya ka dhisi watakada cumar watakada sacdun sacd waldaday huma kufi basri waldaday markazayn lamaxarun liljeishi ciidanka islaamka leyin wadalika sanata thamaniyaa cashar sanad iyo nayo siyo min alhijra as'ila wasilagaasa ismisedi jir roogduwa cumar daminshe intaas futuuxaad la helay asilatun hadihi sila maada facala sacdun sacd may fali bacda fatxi lqadisiya may fali bashara sacdun cumara bifatxi lqadisiya udkur khulaasatan warkoobin sheeg can fatxi lqadisiya furashadiy wahay warkoobin ku sheeg reedankanaway markaas iyode amoodni lay wa maada facala sacdun sacd may bacda fatxi lqadisiya qadisi mati furdi bacdisha sacd may yani wa kay masalanba maada facala sacdun may fali bacda fatil gaadisiyati hadi lahyah nagi manaa suaal suaaliye yani fi ayi sanatin sinadne bana banaa banaa sacdu sac madinata ilkufa walbasra amedhisi manaa ay yani fi sanati thaminata cashar sanadki tuman isi dabiya min alhijra adarsu thani dersig lamaad walcishruun dersig labaatan in lamaad nihaayatu mulki lfursi lanki oo boqorka haaye yasdajurkaleeraay hadda mayan moodni ini kurooray magaaladii caasimadiis kurooray oo agal shay cadon hata muslimiinta korsadeen ala inta kadamboy inten dhamaadi kalkun nihaayat lfursi boqortooyadii fursa yoolowowsha dhamaadowsha mana milika dhamaasi bala balaga may deerey alaxnaf abna qes axnaf binu qes lankuleeraay muslimiinta kumid haya may deerey ana ystajirta ystajirta oo malikalfursi malikulfursi eb yuhiru ini hakiciyahayo ystajirta qoma qoomshi hakiciyahay bilisticaadati mulki mulki ystajirta ystajirta boqortooyigiisi hanagsada taasa yani qoomshiankiyaal faashaara ishaari calaa cumara cumar iya ishaari radia lahu tacaala canhu biikraajihi min farisa cumar amay ishaaray ala fa ashaara huwa axnaf ishaari cala cumar radi allahu taala anhu ishaari biikraajihi ikraaji yazdajird yazdajird ini la saaro min faris lonkubi boqorkun bati roogo oo lanki madaxweynaga oo oo faris hay badi abi dhinigo kakujaro cilaad dhinigo kakujaro hata daga aruriye lankan geb ahaan bal ku saaray wadanka dhan al ku saare wa min magi qaala axnafu axnafka gooley huma ka goolay licumaran ka goolay may kumid a inahum ina alfursa furso la lam yazaaluna la yazaaluna mazuulayan yusaajiluna na yani nidagaalamaayang mazuulayang maadaama malikun boqorkooda fiihim dhaadiyo kusugunyi wahuwa boqorkan aladigi ay yamuru amrawhum yuamraw bigitaalina ona lidagaalomowkaan amraw falnasix yani wa masalan ba bilaadihim falnasix soconoy naxno falnasir soconoy oo waay fadawaafnay fi bilaadin dawaafnay hataa nuziila naxnu ilaa kuzuuliyaan ho ystajirta maliga kuzuuliyaan can farisa faris dhan kuzuuliyaan wanukrija kubiyano ho maligaas min mamlakati boqortooydiisa kuma jari kubiyaan wanatbaca gooyano rajaa ahli farised ahlu faris rajeeyo gooyan minhum min almalik rajeeyayan ama nagde boqorsho layin rajeeyan gooyan faqala cumar cumar law liaxnafnay ngaray sadagta runga sheegdi uma jahza cumar cumar diyaari radia allahu tacaala canhu aljuyuusha ciidamyaalo fara badan lilinsiyaaxi yani waa kay socdow fi bilaadi lfursi nalka socdow la dabaalad macnaha bilaadlfurs la dabaalad walgalaa-i baabi'iyo calaa dasaisi malikihim boqorkoodi yani waa kay shargoohay calaa dasaisi malikihim boqorkoodi shargoolyaalshina la baabi'iyo wa kaana may haaday min alquwaadi gaa'idiinta may kumid haaday alaxnaf bnu qes kumid haaday fasaara axnafu anaf socday bijeishi jeishi axnaf axnaf ciidinshe la socdi ilaa khurasanan la socdi ligitaali maliki lfursi fursi boqorkooda la dagaalimoyshay daraadeed walama calima malikulfursi malikulfursi markii ogaaday biqurbi jeishi lmuslimiina muslimiinta ciidankooda dhawaanshadiis ogaadiya araada huwa malikulfurs oo jirda may doonay an yahruba ini rooro biamwaali maaliyaalshay la roor kolku hantadaada lafokoy hantadaa lafokoy boqol wahay wadame lagala lanka saaso lanka madax horta bajaabka busiday aadiasaasla lamba madax nagadooba hadi madaxnimadona kuailog walbadama bajaabkasifal busosa kalkan waligisa kuusada jaray hortaba maale hante hantada koyla fokoysa famanaca may manciyeenahu maligi may kumanciyeena ahlu kurasana kurasaan ehelkoodiya kumanciyeen waqaaluu may kagolen ahlu kurasaan lah liya jirda may ngarena saarix roorto roor layma e eh, leli hum muslimiinta leelimay wali fa inahu muslimiinta ahlu diining lang hadii daaragan dad hadii daaraganba dalbay dilaayan dad heshiis ogolaada waa leheliya la falam yaqbal huwa jazajird maligihay ma aqbalne nuscahum nusca ahli khurasaan ma aqbal waaraba roori ilaa farganata magaalado fargana leraw yan roori wadin kubahi korkumbaxsad waay wadinkiishay kubahi taxta ximaayati maliki turki waay si gudubi korkum yani turkiyiinti hadii iska yani ciraabdi iska dhegantala maana sa iyo kulli waa iskala dheganle taxta imaayati maliki turki maliki turka ilaalintiisa hooseed yan goori waay wataalaca may laheliye ahla kurasana kurasa ahlu kurasaan laheliyena alaxnaf nabnakaysa laheliya wadafacu ilayhin dhiibena amwaala yazdajirda yazdajirda oo maliki kursiha amwaalisa galanto ku saaran yoona laheliya lanki odayga haayin maalshay waa ko unon adiki laheliyni era balaga laxnafadna qees axnaf binu qeesa may deeray ana yastajirda malik lfursi aba yuir huwa yastajirdigaas ini hakiciyahayo qawma qawma maliki qawma qawma maliki boqorkaasi qoomsheekiyahay listicaadati mulki mulki yastajir yastajirtu boqortooyadiisi ang nagsada faashaara huwa axnaf ishaari calaa cumar ibn lkhadaab radi allahu taala canhu ang ishaari biikraaji ikraaji lmaliki maligaas ini libiyo min faris dhanlkubi ilaa lankan brog adunyadaswahakangalkubiyer وamimam ladi imay kumid ah qaala axnafu axnaf kagooleyhuma kagoolay licumar angeli inahum yani inahum ina alfursa nimanka reer fursa eh laa yazaaluuna muzuulayan yusaajiruna naanilwidaantamaayan muzuulayan sajliga may lelay widaanga lele widaangna manaa maybua widaang lamakolshee jiideda widaanka lamakolshee jiidide kolka nilwidaan jiidayan manaa nila dagaalamayan oo dagaalki hoobdi kolka marko yo roeyan markoona n yani waa kay roona yani waa kay masalan saas wa alxarbu sijaalun wal ere alxarbu sijaalun kolayton waayo mana kolcab waaynol xarbaga mana may buahan kolcabu sijaal korta astajlu maylan kase widaangana kase widaanka kolku manaha dadka dhambal sookale widaanka eelka maskala rididaayan yani lankanga ridide habiside hadan adik rididaasi saasam sookidika jiidide mana kalku reed yani harbag may bu aha alxarbu sijaal alere kolcabo manaa lamba tookadiisu yawmun lahum wa yawmun lihaulaai yomku hangale liha wa yawmun lihaulaai mana sijaal kolku marko ni rooyaan marko yo rooyaan kolku saasay dagaalka kasocde hadii nimanka inta roogan halku biyay maqorka dhan albiyo ile a yani saaso alqa may kale lere alqi dalwaka fi dalaayi yani widaan ka ridoy dadka wilaansho kuridaayeen oo kal ridoy manaa dadka lanlankas wilaankarie biyon gale laakin wa widaanba ridaan adma helaaso kul biyo widaanka makin buisma kolka alkidal wakafidalayn walare mana maamaw widaanka ridoy widaanyaalka dhahdiyo kuridoy lakin buismo yani sifaylan dadaal markaasadin walbaradaas widaanka ridoy lakin buismo yani la widaaybaho adin rididaan oo adibin dadaalan walma helaasadin widaan bu mehelaas manaa cilmo mehelaas tacliim ma helaaso badin dadaalan ay yani wa kay masalan taaso wamima man ladigi may kumid aha qaala sacdun sacdu humaaka golay licumar qaala axnafu de axnafka golay humaak licumar ngari inahum ina haulaai kuwan fursa e eh, laa yazaaluuna mazuulayaan yusaajiluuna niila kolaysamaayan nauna ni nila kolaysamaayan kolcad manaa kolba lama tookado widaanka jiido manaa lama tookado royawlay yusaajiluna nila kolaysamaayan nauna nila kolaysamaayan mazuulayan wa oo kolkoona unaguro eh, kolkoona yo noo rooyayan maadaama maliku malik lfursi reer fursi boqor shoobo fi lfursi fursa dhadiya kusugnyi wa wahuwa may wali malik aladigi wa yamurhu aladigi amraw hum fursa amraw bikitaalina un muslimiinta dagaalomowkan amrawa ee falnasix wareegnoy yani fi bilaadin bilaadooda wareegnoy wa yani waka masalan ba falnasix yani nasi nasxig may lare wareega lare mana oo adduunka lakuwareego dalxiisna walareg bal nasix wareegnoy yani waki masalan bahay dalxiis umaday dalxiis iyo jihaad rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam ini kafkumaago nasku soodo daskudu gareen malfada oo dalxiis khadaasa dacwada fidi daacsada masalan tabliiq oo kal labato saas oo dameedina ka aragdo dacwadin hafidi hayto ad nafsawal hafarada hayto mismee jihaadn bahaaso milo saas ku wareegaso magaalooyinkin hafaradaaso saas oo kal umaday dalxiis mayla waaha jihaad fi sabiil illahi lay kolkun fal nasix wareegnoy fi bilaadihim bilaadi lfursi fursa bilaadooda meeloma ehan si dawaafen wareegnoy wa xataa nuzila naxnu nusinzulino hu almalika boqorka can farisa farisasenka zulina wanukija naxnu nubinohu almalika boqorkaasoy min mamlakati mamlakati lmalik malikaasoy boqortooyadiisan kubiin wanaqdaca naxnu nangoyno rajaa ahli faris ahlu faris rajag iyo qaban angoyna minhu min almaliki rajeeyahayaan faqaala cumaru cumar may ka golay law liaxnaf may ngaray sadagtarunga sheeg bialogan fayla ilatalidien uma jahaza cumaru diyaari radia allahu tacaala canhu aljuyuusha aydanga diyaari lilinsiyaaxi si lang maro fi bilaadi lfursi lang maro yadhon siyaax mana faaf lang waay magaalada dhon arada dhon si faaf lang maro lilinsiyaaxi si lang maro bilaadi lfursi reer fursi bilaadooda si lang dawaafo lang si lang calaa dasaisi maliki maliki lfursi reer furso boqorkood boqorkaas shirgoolyaashay data ismana shirgool wa shirgoolyaalsha iyo hagardaamidis takhaluso lindin ilan maliki bohorla buri shirgoolshin meela ka dhamaaday wa kana min alquwaadi gaaidinto gaaidin guwaada kajamiu wa kana min alquwaadi gaaidinto may kumid haaday oo muslimiintin gaamiyaahin may kumid haaday alaxnaf bnu kaysin axnaf binu kays ya kumid haaday fasaara axnafu axnaf iyo socday bijeishi jeishi axnaf anafcidisha ilaa khurasaan ang nasoodi ligitaali malik lfursi malikulfursi kila nadigaan khurasaantasa waktigaas roogi khurasaantan may gua islaamka maga dheeriyo kaletaha khurasaan may welay aimada islaamka dhong miila kufahensada bukhaarisa iyo aimadaasa iyo muslimsa iyo aimadaas oo kitaabe hasanifendhong miila kubahem khurasaantas oo islaamka fikirin idan kubati wa walama calima malik magaalooyinkan hada la furdahay islaamka saldhig yan nagadi marki dembi islaamka mirasin gobsadeen yani dabmeha kubahay dalinyar aho yani waa kay masalan dacwada ilaahay fidiyaayo kitaabo sanifaayo yaa kubahay marki dembi ilan carabta manaha yani islaamka dada deersadi horta laakin marki demba cajamta ama sii dheeraysi leereeleere mana cajamta dheerasi cajamti oo dacwada ciraaqdi la deersiyey ciraaqdi ku kubahay oo diinta ilaahay fidiyaayo yani aimadan adargaaso magayaalsho la tiriyaw badana si in badinyin islaamka kitaabe sanifen cajama an badinyin mana reer ciraaq iyo reer faris iyo kurasanta culmadi kubati wala kooba korme mana ilaa yani eshiyaanti yani waki masalan aimidi kubati aima winga nagden oo kutuba sanifaayo saas oo kale walama calima malik lfursi malikulfurs marki ogaaday biqurbi jaish lmuslimiina muslimiinta ciidankooda dhawaanshihiis marki ogaaday ya araada huwa malikulfurs may doonay an yahruba ini la rooba biamwaalihi amwaali lmaliki malik usigahe amwaalis la roor famanaca may ku reebey hu may ku reebay aadu kuraasaana kureebe maalka i walantada baas male melo fadol waqaalo may ngareen lah lilmaliki may ngareen ahlu kuraasan saalix leheli hum almuslimiina muslimiinta karoorto a ah, leli yani leheli ini jizidii bas mis islaamka isku gal may wali fa inahum in almuslimiina muslimiinta ahlu wa dad ahlu diin isku leheliya leli falam yaqbal yani ahlu diin dadka ahlu kuraasaanta naftiyo markaasay taas naftiyo diin magahay laakin iya ludin ayin ogen iya ogaaden may wala meel kasta kobsadaya ilahay nasarisiyahay gargaarasiya aragaay kol nga ludin wa muslimiinta yaa ludin ulilay dadtay lulahel tilmaamahay may dere yani walfadlo ma shahida bihi acdaana walere fadlo may dere wari odowka kingir inaad fadlo lebta dilanki odowka hayba kingirsanyi fadlo kaasalankasaa lere ay yani waa kay saaso lanki odowka hayay oo dhib dheefta an kala yaane oo walakisheeg fadaay adi fadlakangidahay kal muslimiinta ni fadli lahin ala gidahay fa inahum ahlu diinin ala lahi mana adi fadli soo gidahay godow waan dadka saas le falam yoob adi kubadilay laheliyan fadahan waa ku gaalihan yoob falam yaqbal huwa yani waa kay maligi ma aqbalne nusxahum nusxa ahli lfur ahlu khurasaan ahlu khurasaan naseexadooda ma aqbal wahraba huwa maligi roori ilaa farganata magaalado fargana lerayan roori taxta ximaayati maliki turki maliku turk ilaalintiis hoosya ka jar magaalo oo tur turk maamulaayeen turkiyiin maamulaayeen iyo yani waa hoosiyo iyo seedi fargaanadaasa seedi baxsigi waay wadankiis hukumaay kubahi wadan kale shisheeyeen bahi wa oo nafta naftis lafoko nafta lafokoy maalkiisi hantidiis lon wal kureebi wasaalaxa ahlu khurasaan laheliyen alaxnaf nafnaqees oo ciidanka wedidi oo magaaladiisiyo koya laheliyen wadafacu ilayhi wadafacu dhiiben ahlu ahlu khurasaan ilay la axlafa niwen acmaala yazajirda malikulfursi malikilfursi ah fursa boorkiiso maalkiishe kalantu kusaaran asilatun hadi asila maada balaga laxnafa bna kes axnaf binu kes may deeri hay yani waa kay may deeri wa balaga may deeray alaxnafa bna kes ana yazajirda malik alfursi yusiru qawma huwa kiciyahay yusiru huwa usa kiciyahay qawma وبماذا aشhاaر hو aحنف شhاaر عlى cمر ومma qاl lah faأشhاaر عlى cمر رaضي الله taعaلى عnه بإkراج إkراaج الملk مin فاris taasan ishaar مada qاl aحنف لcمر ومima qاlh لcمر iنهم la yزاlوna إlى آخirh مada faعl cمر cمر may fali جهز cمر الجyوش للانصyاح tabaw في بلاد الفاris lin tabaw mada facala axnafu may fali ay yani mada facala axnafu walama yani wa kay maahay mada facala mada facala axnafu axnaf may fali ay yani wa kay wakana min alquwaati alaxnaf binu kays fasaara bijaishi ila khurasan likitaali malik lfursi wa mada facala malik lfursi xiinama calima huwa maliga ogaaday biqurbi jaish lmuslimin ogaadi may fali wamada qaala ahlu khurasan lahu may ngaren lama suaal walama calima maliklfursi biqurbi jaish lmuslimin araada an yahruwa biamwalih famanacahu ahlu khurasan waqaluu lahu saalixhum fainahum ahla diinin fainahum min almuslimiina muslimiinta ahlu diinin wa saaran maada xadata bacda dalika markaas bacd may xadasi falam yaqbal nasxahum waharaba ilaa farganata taxta ximaayati malik lfursi malikiturki malikiturk ilaalintis hoosiya furana ka jarti magaaladaas furana leraw ka jarti milan roori wa waraba ilaa furana ismu beledin lay furana magaalado magaasha lay adars halis walcishruun dersigii labaatan sadehaad khulaasatu siirati cumar ibn lkhadaab cumar bin khadaab hoolgalshay badanaay hadalka sheek kitaabka ka gaabiyasaa laakin hoolgalshay eedan badanaay wala waleenin kagaadi kolkan warshay bagabgabaay fadahay khulaasatu cumar ibn lkhadaab cumar bin khadaab radia lahu tacaala canhu warshay kooban siiradiis as ah, khulaasatu siirati cumar cumar dhagan shay yani warshay kooban siiro dhagan alere mana dhagan i xaalo lanka dhagmaayo kaana cumaru radia lahu tacaala canhu cumar may haaday mutajaliyan mutaxaliyan kiki sifoow iyo haadi bilxazmi go-aan walcazmi go-aan mushadidan adag iyo haadi fi saalix lmuslimiin muslimiinta maslaxadiyo wasuluki lamaraw din bmuslimin lalmar ila arik msl arik dersiya lalmar ila lkhayr dersiya kana cumar radia alahu taala anhu may aaday cafifan lan doorsum can amwaali lmuslimin musliminta maaliyaalsha ku doorsum raufan biraciyati rayadkan ang naxriisaw oo muslimiinta maalsho lanka madax oob nagan muslimiinta maalsho inta ilaalsado oo buushad ang weelaan balka doorsadaw ahaay etrukisaay is helshay walimbahan fise aamay ilaa hataa asxaabta lankumide cumar oo madaxe marsan nagadaano idiseedan oo eranga iyaku sheegoy ayanga marasi mana oo bidibiseedi koyin gurug cumar wali ama ah lanka madax madaxtooyada islaamka koyin gurishay kollay nooc nooc waa koy hafiidi ay galiyeed oo bana seedi yani sharaabka kiishay ba sharaabka kide kufayle moonfada tidisile kufayleeri markizima mana waaba yani wal oo yani waa kaysaaso may bua sarakin gurig walawsku ama bakal oo dhinaa enaglangar haye ma mishaaridi sulifiyey oo cabitaanka sharaadka sulifiyey sawiqa lisi kide kufaynaayer liyaabiyari mana sankal manaha may soo saasiya oo islaamka maamulaw iyo miilo langwarbe un lahayna masaajida iskuijifay lanki boqorka haay marki laqobdiyo jirdigaaso laqobdiyo boqorka hay laqobdi linjey yani liyaabi mana cumarka usuweydiyaay geekadon waahay cumar waaka wala wareysadi dadki lanki madaxdi luwed ti taajkise i walaashay dhon boqorka laluwedi urmusa lanki hay marki masaajidka la waayo meelkalakwaay masaajidka jiifa len cumar waaka lariya gajiif wasugi yani liyaasmi cumar kan magmalayahay marki dema meriya lakutosiso masaajidka isku jiif markaasa meray wallahi islaamka islaam fayluwer hadi lanki islaamka hukumay dhon kan masaaidka inta binaanka isku jiifo lanwarde on lahay walahi islam faylo isla marki marki ba islami gaalki janankahay markaas kuweday oo afaalo lakuwedi kolka yani ree saaso cumar saas ahay lankoob islamka maamulo cadaalo maamul meel fadaasku maray sun mal yani meel iswaardiyo maweelaw yani baabur inta haskiiro yani meel lanku aragaan haskiiro maweelaw oo bis cadaalo maamulaw lang iskobsadaw male maana ay kana cafifan ahaadi can amwaali lmuslimiin muslimiinta maalyaalsokikaduursadaw ahaad sauufan king naxariisaw biraciyati rayis king naxariisa hamiin dong unti onayo masalan magaalada wareegay waarday haye cumar waarday hay yani masalan inti islu waarday farisidad waarday hamiin doo na faraa-ido ka idi hamiin kadasinya oo yani gaajo hayso onogi ooya usa dheegisay wareegay saasa weela jari mutabasiran yani ki aragaw iyo haadi lixuquuqihim xuquuq lmuslimiin muslimiinta xuquuqtiyo ki aragaw ahaadi mutaqaahin mutafaqidan ki baarbaraw yahaadi shuunahum shuun almuslimin musliminta shaaniyaalsho ki baarbaraw ahaadi kana cumar radi allahu tacaala canhu may haadi mutaxaliyan kikisifow yahaadi bilxasmi go-aan walcazmi go-aan isku mid lay waay bilxasmi digtoonaasho walcazmi go-aan oo lan go-aan le go-aan shay meelmaraw ahaad mushadidan adag yahaadi fi saalixilmuslimiina muslimiinta dantiyo maslaxadiyo ka adag muslimiinta dantiyo kajarta idanka dadaala wsuluki wafi suluki maraw din bilmuslimiina lalamaro naka adag yahan intali lamaray muslimiinta ilaa barii barig lalamaraw barigaaso almuusili deersiyaw ila lkhayri khayr deersiyaw kana huwa cumar may haaday cafifan lan can amwaali lmuslimiin muslimiinta maaliyaalsho amtidiyo ku dhorsan madaxa h maalakuslaay mahayna raufanki inturaw biraciyati rayiska nag naxriisa ahaaday mutabasiran yani wa kay masalan ay mutabasiran ki aragaw i ahaadi bixuquuqi xuquuq lmuslimiina muslimiinta xagyaalsho aragaw ahaadi mutafargidan ki baarbaaraw ahaadi shuuunahum shuun lmuslimiin muslimiinta shaaniyaalsho baarbaaraw ahaadi kaana cumaru may haadi baciidan ki fog can ubuhati lmulki boqortooye kibirkeeda ki kufog i ahaadi wa kibriyaahi wa can kibriyaai kibriyaai mulki boqortooyada kibirse ki kufog ahaadi laysa xaarisun xaarisna man walaa xaajibun law cumar man sugnaan kana lwulaada kana cumaru kaana cumar may haaday bacidan kii fog an ubuhati lmulki boqortooyada kibirshe islaweynidi ubuha islaweyne a an ubuhati lmulki boqortooyada islaweynidi ki kufog ahaada waan kibriyaay kibriyaay mulki boqortooyada kibirshe ki kufog ahaada laysa lahu licumar cumar man sugnaane xaarisan waarday walaa xaajiban waardayna man sugnaan a waa kotan shiti sheekanigu aha yuayidu may hoojiyey dalika lmadkuura madkuurkas inti slangna waarday inlahay xaajib iyo xaaris isku macno la laa xaaji laysa lahu xaarisun waardayn usugnaan walaa a xaajibun iridroogo kan iridu roogayo iridu waardiya numusugnaan a yuayidu may hoojiyey dalika almadkuura anahu qadima axadu culamaai lfursi anahu shaniye qadima may galeena almadinata madina may hagalay axadu culamaai lfursi reer furs madaxyaalsho lanko kumid aya madina gali liajli muqaabalati muqaabalati cumara cumar si on amir lmuslimiin amir lmuminiin sin lakulum muqaabalan lasameeyo lakulum fawajada huwa axadki culamaa lfursa hay helay hu cumar yahel naaiman haal aki hunduraw taxta shajaratin geeda hoosiyo isku hunduraw wa nacluhu naclu cumar cumar kobtisna taxta ra'sihi ra'si cumar cumar madishay hoosisata kobooshay anti kadadobadi camaamadiis isku kujiisadi barsankawaadadi fatuhisha huwa aadki walwareeri liaami islaamka dhon lankokuma waaw kasin lahay anu doortooyi agal agal cadka dhaajiran lahay binaanku lankuliifalaybu islaamka dhon lankokumahay liyaami kalkun ila yomaybua dadka gaalada o cudamada emel oo sarayto gala jiran hadalka cadiya gaskasri waadhadan xafiisa waadhadaayan cumar kalku islaamka dhon hukumaa binaanka oskujiid geedka hoosiis iswergelahay waqaala huwa may ka golay alfadlu ma shahida bilacdaa wabda fadamayleray wali odowka kengir lanki odowka hay gaalka hay cudama lfursa hay waqaala huwa axadki meeray xakamta faamanta fanimta ya cumar weli mana xakamta faacdalta meelmid kalena saasahay xakamta xugmeedi faacdalta cadaali samayti faamanta markaasa adin aamin nagati fanimta hunturti ya cumar weli mana sujifati kolkun yani xakamta xukmidi bilcadli waay xakamta xukmidi bilcadli de bilcadli de factas walba ngarto bilcadli de xakamta xukmidi bilcadli cadaali walka xukmidi wa keed faamanta anin hati kofkooba cadaali walka xukmi ay hayso lang haysa mile laakin lanka oobsadaayo isu waardiyo madah naga usi wal halaayahay walaw salaayahay kalkun binaan ilki gobsana lay mana laakin lankaooba cadaalo sameeyo oo caadilnimo oo diini e dadka maamul ay haysad lanfarisi haysado male meri fadaasumale kalkun xakamta xukmiydi bilcadli ya xukmiydiyen faamanta markaasa aamin nag yani aamin nagati dankoobsadaasmale cadaalile dadkala magsheesid faninta hundurti ya cumar wen cumar hundurti seen kalkun saasahay cumar kaana cumar may haaday baciidan lanfog can ubuhati lmulki boqortooye yani waa ka kibirke lankufogaas iskumid lamada waan kibriyaayihi kibriyaay marki boorto ibrsalanko marko madax nagan lamada qof madax nagda walaasateege banu aadan shanishay kol madaxnimadaas kan kufogahay oo kibrishe walba kor inin gaadan kaana yaxtaaru yani waa saas wa laysa lahu licumar ma sugnaanay xaarisun waarday walaa xaajibun waarday ma sugnaanay kaana cumar umarta cumar may haaday yaktaaru lwulaata dadka waaliyaalka iya doordaay walcumaala dadka gudoomiyaalka min ahli diin iya ka doordaay wa ahli difaayati ka dadka hoos rooga ini nagdolambaayi biqaano fayla langalalanki hoosoog biqaano fayle wilaayo hoosaa fayle nagata khera kamaamulaasa taasa fayle lera kalka cumarku dadka la saaxiba dadka ahlu qur'aanka e ahlulcilmiga e dadkaasa hoosi dugluugeen lamba miilmadaanka dhikaw lang aami lang cilme leleha maayo lang kastooda fado dhika yani mahayn kana cumaru yaktaaru dooradaay alwulaada dadka waaliyaalka alcumaala dadka gudoomiyaalka ma doordaay kudooradaaye kaxulodaaye min ahli diin ahludiin hesho kudooradaayo walkifaayati wa min ahli lkifaayati kaaftoon ehelkooda hesho kudooradaayo walnazahati dahirsanaan wa min ahli nazaha dahirsanaan ehelkooda iya kudooradayo min gayri nadarin cumar usoo anfiriyaan ilaa qaraabatin kan ah kin aw sadaagatin kan a wilaakila e aw jaahin kan a sharaf le aw ginan kan a taajire walba anfiriyaan rasulka madakadikaw saasahay ay cilmi le ay ahludiin e ay daahirsinuhumaasan sameeyan birsa leeraay ma ay hain dhow ay widaayke e madakadikade anibhooba tubud aninfurant ay tubud kalelan fure widaayke ay jahle ay tanaade meeraan mafiriyaan mana kana yaktaaru cumaru alwulaata doorday walcumaala doorday min ahli lkifaayati min ahli diini diinka helkeshe ku doorday walkifaayati wa min ahli lkifaayati kaaftoon helkooda hesho ku doorday wanazaati wa min ahli nazaa saahirsana hilkood iya kadoorday min غayri nadarin usoo anfiriyan ilaa garaabatin anfiriyan wa ilaa sadaqatin wilaayadnimo anfiriyan wa ilaa jahin jah anfiriyan wa ilaa hinan tanaadnimo anfiriyan kana cumar cumar may ahday yuraaqibuki diirfiriyahin dobka hayo hay axwaala cumaali godoomiyaalshi axwaaliyo shadidan adag calayhim cala lcumaali ka adag walaa yatasahalu infudla islan fi amrin sagiirin aw kabiirin infudla islan walaa yansaxu inin afyaan licaamilin lan godoomiye an yastabida ini likona nagado bira'yi ra'yi lcaamili caamilka ra'yisha ligood nin cadi an haadi wakana cumar may haadi yuraadibuki firfiriya haadi axwaala cumaali cumaali cumar cumar gudoomiyaalki oo magaalooyinku kumaaya axwaali oo firfiriyaay shadidan kana cumaru shadidan ki dorong yahaad alayhim ala lcumaali caamilinta toy korsho ka dorong lanki caamila walhala islaamka dhibaw yeedan gobodaw layatasa ka dorong mana iktaara cumaru hadi kora cumar bay dooraday rajulan adoora rajulkaas oo min bani asad reer banu asad kumid iya dooradi liyuwaliya siwaalanka dhiko hu rajulkaas camalan camal shaga waalan kadig faja rajul rajulkaya koy liyakuda huwa rajulka ini gaado alcahda balanka imaamka kugaado manaa jagadi landiib yan koy fadakala aadun aadko aad awlaadi cumara cumar awlaadiskoosho wahagali faqabala cumaru cumar dhongaday hu aadkia dhongadi faqaala asadiy asadigi oo mada halka dig oan lahaay ma erey atuqabilu anta cumar ada dhongadaase ibnaka dhongadaase ya amiir lmuminiin muminiinta amiirkiisiyo unuga dhongadaase wallahi ma dabaltu walagdan kadweri mana unukana dali weligeema dhonganeeri faqala cumaru mere fa wallahi inaka binnaasi aqalu raxmatin eri hati ahdana laa tacmil lana camalan abadan eri hadi saas ta unugaban dhongadaan laad naxriisaas mal aragaayo madax makidikaano irisukudag eri mana hadi ulaad unugyaa dhaliban dhongadaan laad naxriisaas malewer kalkun saasaan baarbaaray lamba madax e shadiidan kahaay lankisa kasuahay yo cazilaay cumar wa kana cumaru cumar may haaday yani wa kay faqaala cumaru ay faqaala yani wa kay taas iktaara cumaru rajula min bani asad liwaliya huwa cumar si waalanka dhig hu rajulkaas camalan shako waalanka dhig fajaa rajulu rajulka yakoy liyakuda huwa rajulka singaado alcahda balan ngaad madaxnimada balansh ngaad fadakala aadun fadakala aadun haka aad awlaadi cumar cumar awlaadiskooshawa gali faqabala cumar cumar dhongadi aadka dhongadi faqala asadiy ki asadigahay amir halkaelogalahay mere atukabilu anta yaabwa dhongadaasa inaka cumaro dhong unuga dhongadaasa ya amiir almuminiin muminiinta amirkiisi unuga dhongadaasa wallahi kdaarday ma qabaltu an ma dhonganeeri waladan unug ma dhongana qablo weligeeri mana ahay yani wa kay masalan ba ahay ahay yani yani may lerahay oo sidi yani idiyesu gooryaasati oo kale usi jista isku goori mana ridi idiya isku gooriyaas yani mayba hay yani wa ka masalan afsheya isku goori afsheya madaxnimada isku kacazili wa unug badhonka daw hoob midi koyka maynagdaas naxariis milihi naxariisdanlah ina narwaale malka dhikaw faqaala cumar cumar may ka goolay fa wallahi kadaarday inaka ada aqalu raxmatin naxariiska inka yar yeeto binaasi dadka naxariisas iyada naxariistaan yarta haati sheen ahdanaa balanki kaana madaxkiidika ni sheen laa tacmal antaad mashaqeeyasa li an camala camal miinsuubiyaas abadan mil madax makikadakadaare hadi kubacd naxariislaawi ta adi marbo nogandongadaane bulsho mang naxariisa soo bersu ayel laa yatasahalu cumar cumar manfududahaysadaana fi amrin amarkaasoo sagiirin yar min alwulaati waaliyaalkaisu ku ahaadi aw kabiirin fi amrin kabiirin aran wiin oo min alwulaati ku ahaadi manfuduhaysadaan wal ana lankiwaale walisame isla markii hor islaamka disan dhibna kudobadahay walaa yasmaxu cumaru cumar ma afyaano licaamilin lan godoomiye man afyaano an yastabida alcaamilu caamilkaas ini kelitali nagdo bira'yi raisha ligoona nagdo an yastabida ini ligoona nagdo bira'yi ra'yi caamil caamilkaas raisha ligoona nagdo man afyaano wa walaa yamsaxu man afyaano asilatun hadi asila udkur ma tacrif wari kasaas o maagay an cumar cumar ishiku kasaas fi cazmihi go-aanshi e wa fi xifatihi afiifnimadiis e tawaaducihi e fi ikhtiyaari doorashadiisa alcumaala doormaaye fi muraaqabati acmaali acmaalo yani doorowkeede fi muraaqabati acmaali cumaali cumaali cumar cumar gudoomiyaalsi acmaaliyo muraaqab fiirfiiriyowsha e wala kukasaasa sheegwa walin kukasaas waliadadini sheegdilay sheeko kukasaan kana cumaru radi allahu tacaala canhu mutaxaliyan bilcazmi walcazmi mushadidan fi saalix ila aakhiri horanweskogu saas ay mana adarsu walcishruun darsigii labaatan iyo afaraad awaliyaat cumara radia lahu tacaala canhu cumar yani wa kay masala wali usbilaawi awal awal oo awaliyaad markijamiy waxyaalo cumar islaamka markiisu gobod usbilaawi iya jiraan yogyana sheeg faday awaliyaat cumara cumar wali lagoona nagdi ama awaliyaat cumara cumar wali usbilaawi wali awal usbilaawi alkhalifatu khalif cumar bn lkhadaab cumar bin khadaab khaliifka eh huwa cumar horta awalu man shasakin horeeyo sumiya la magacaw biamir lmuminiin lka magacaw taas horta usin horeyti ko waawalu man shaftakin horay waay amara amaray bitawsiic lmasjid alxaraam masjid masjid alxaraam era islaamka melilkumamulaaya islaamka dhong yani melilumtukadaa masjid alxaraam waa tacweelaw shalanki amri wa wamasjid rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul masaajidtay yani islaamka lamadi masaajid an kuwinayen lanki waa tacweeli wa waawalu man shaftakin horay waay amara amray biwalci taarikhi taarikh yawshi amri min asunati ahay wa awal man shakikin waray wa amara huwa manka amray biwalci taarikhi taarikh dijiw amri min asanati sanadina taarikhisa kudiji alati sanadaas haajara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsa hijrooday fiha fi sana ila madina min maka hijrooday ila madina hijrooday taarikhn oo taarikh lislami laraayo hijriya lalaye lanki bilaaw cumar an horay wa mailaa ku bilaaway rasuulka marki maka kutabi madinateedi yani hijr meela hijr ina kubilaaw wa awalu man shasaki in wareey cumar amara amaray bitadwiini dawaawiini diiwaan iska diiwaan geliyowshay lanki amriki in wareey waayo ay daftar nu daftar yani meelo le marmar carabidi la soomaalia kuheley hado diiwaan diiwaan leeraantaas diiwaan lenkase kalkun diwaanin ladamiyey dawaawiin la diiwaan yaala isdiiwaan geliyo lankibilaaw lankingorey ciidanka oo diiwaan geliyo lankibilaaw lilabdi dakli lxukuma xukumada walahad galaw silankoob wakarjiha walay ku bahawna silankoob watawsiic muratabaati misheeryaalkana silangiibi an mustaxiqiha datimudu lankinbilaawi ciidanka ini misheerasi daklaga magaalada oo xukumad hagalawna mahilaniko bendilna samey wali daaki hagalaw magaalada dakla maylare manaha hantad hagalaad oo boqortooyid hagalaad i wali ku bahaw yani hadi melan oo asrag ad awalka masalan wala masalan ba oo yani waaka masalan wasiirka oo maaliyada wala oo kale wasiirka maaliyada yani daklaga lanka maamulaw walbeenbe benbeng maga isku maga isku oo musamalayaho yaana isku jarogda wasiirka maaliyad wasiirka dibid wasiirka kale aley ilaa bilaan hata amirka waa dhabaladiri kolka yani waa kay masalan ba dakliga manaha hagalaw silankooba diiwaanka lanka abtugaw si bilaabealiley oo wasiirka maaliyada cumara bilaabay haye watawdiic ilmuratabaati misheerka biyo sheesan misheerka dilin biyow ciidanka lasiya waktigii hor ma diiwaan makajarna dadka asaakirta ciidanka ciidanka jihaadka mbahaw oo la ratabaayo oo diiwaan langweelaw magaasho lagoraw lanki awlaadis waligabo haas waligaba misheersi hadhowti laratabaw lanka bilaawi cumaran wori waawalo man shaksakin waray waay agaama duura layaafati martaqaadiyaalo daariyaalsho dhisawsha lankin horey oo magaalo kasta gurigoola ka dhise dadki marte muslimiin ay askunaayaan lanki dhisi lankin horey waay wa wamala abuyay ha iyaafaakas daariyaalkas iyaafaat ha adura adura daariyaalkasay buuya bilarzaaqi buuy guryaala la dhise musqulooyinsho biyoosho tubooyinsho kadhisan lamba martee muslinga isku barigalaw hotelka beeso lasugaado banjara meelilay lankifada isku jeeda lanki martee isku jiifadaw macnaha biyoosho iyo arzaaqdisan gurukin yaala hotel dhonga la dhise oo yani nooc nooe eh. markaasa martalay lankise beeso lankugaada liicanat lmunqadiciina kuwii sahaytiyo goti silanka kaalmay mana kuwi jisinga maraayo sahaytiyo goti silanka kaalmay wa awalu man shakakin horey waayo casa dhafaray bilayli hamiinka dhafari wacayana algulaata waardiin dhafari mana wareego wacayana cayinay algulaata dhaaliyaalo cayini watakada baytan bed waali amwaali lmuslimiina muslimiinta baaliyaasha bilji islam lanki waali lankin horey waayo bengigaas may ha ororay hantad ha ororato bengi kishib maas may hay anshuurdatkulakuhaabiya mis isbaara baawartiladiilkuhaabiya lakishibaayo maya wa kana iraaduhu iraadulbeyti beedku sige wala ha may haadana min azakati zake heshe iyo wa min aljizyati jizi iyo wa kumus lkanaayimi walilaaanimshamirod meelo kumida iyo wa miraati man of dhahalshay laa waarida lah daalam lahay intaas kutuusay dakliga magaalada xukuumadda dhahgalaw taasa daahiran hayti maain wal oo doone ho yani jidita lasurmaayo dadka langooya hoog laa ku qaado kunshilin oo dhimanta magdareedas mahayn yani wa kay saas wa muslimiinta maalsho oo zakadii la aruuriya iyo meelalakashibe jizida meelalakashibe hanaa-imta kumusiya meelalakashibe lanki dahalan lahayn muslimiinta kumid e maalsha meelalakashibe dakhlaga islaamka kaasahay moona saasan daahirsanay oo haddana lankojeebshay makashibadaane meel amaaneeyaalan macnaha oo muslimiinta lanka kaalmayo وaوl man شaksa kin horeeyahay cmar amara huwa manka amray biwadc baridi boosto digjawshi amri linaqli rasaa'ili farminyaalka ama wargadooyinka bakshiyaalka si languuriyo bayna anxaai lmamlaka boqortooyada jeyaalsa dhadiya lankaguuri boosto lama larakole barid yani saasu masalan boostada yani waaka masalan meelo wargardo lakashibaw oo yani wargadiyadahay lakinguuriyahayo meelo languuriya yahay manaa lanka bilaawo yahay awal man amara intaas awaliyaad aya lahay kalku awaliyaadki kalkun barati awaliyaatu cumara cumar wari bilaawi saasu kalku alkhalifatu cumar ibn khataab huwa cumar awalu man shasakin wareysumiya huwa magacaway amir amir lmuminiin lakamagaaway waawalu man shasakin warey waay amara amray bitawsic masjid lxaraam masaajidka xaraamka waasac weelow shay amri wa bimasjid rasuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsa masaajid shay waasac shay amri wa adduunka masaajide nkuwin masjid yani lamadi masaajid oo nka sharaf badanaayan lamadaasan riwaasac weeliyo mana وaوl man shasakin huray waay amar amray biوalci taarikhi taarikh bidiyawsha amri min asanati sanasaysanalku taarikhayaw alati sanadaas oo haajara rasul sala الlahu عalيه وsalam ilahi rasulka hijroodi fiha fi sanati sanadaas hijroodi ila madina madina hijroodi وaوl man shasakin huray waay amar amray bitadwini dawaawini diiwaan iska diiwaan geliyoshe diiwaan yaala ini iska diiwaan geliy lanki amrikin hore waay ay dafatiri fasare daftar daftaryaala daftaryaalkaas diiwaan la iska geliyaayo maga la iska oraw lankin horeey lilabdi dakli lxukumati xukumada daakilkeesi lankoob wali xukumada galaw iwa karjiha walilabdi karjiha karji lxukuma xukumada islaamka wali kubahawsi lankooba lang ogaa wali oo maal eh galaw i wali maal ay kubahawsi lang ogaa oo dhowti lang xisaabtamo lanka waalige iwa tawsiici muratabaati muratab may lere wala laratabaw shahrina marmar wal ere sanawiyan wal ere muratabka mishe misheerka waay wali tawsiici lmuratabaati la ratabay misheerke si lang dhiibi labdi macna ay lakadhiibiya muratabkaas misheerkaas calaa mustaxiqiha mustaxiq lmuratabaat misheeryaalkaas dadkimadude oo ciidanka islaamka e وaوl man sharta kingurey wa iقاma huwa manka dhisay dura ضiyaafati martagaadyaalo daariyaalsho dhisi وamalaa buyiha duurtihade buy bilarزaaqi arزaaq buy liicaanati lmunqadiciina hani o sahaydiyo goti silanka kaalmay mana sahaydiyo hani goti silanka kaalmay وaوl man sharta kingurey waay casa huwa manka dhafaray bilail hamin dhafari waarday islaamka waardiya hamin dong idoo kawaardiyay ay idoo waardiyaay wareegay waay oo lanka madaxda e eh, yani wa ki masalan oo nimanka hano heeseyan wala yara walfeedi sheeg ma ogda ahi lanki lanseecdaaya seeheen wala guraamadin taas oo kalmaan yani wa ki masalan yani lanka madaxda e ini yani may waa lanjifadoo lafade lanhundur usuna jeed haminka dhafarolan baan hadday kalku yani seexoy ayaad hada jiifay ad jiifay dadka dhafaren ayaala mana lanka madaxdi hadis isku jiifide meri fayla jiifide raaxa waaki oo binaanka baba warkinkafaylaay kadaldalaala dareeraay oo yani gurishin oo meli faylo jiif kolkun dadki masaakintin meelo kadhamaadahay mana isbedelo cabsi warda laakin mayl fade lanka madaxge ini isu dhafaro ini isu muslimiintin gargaaro ki dhibdhab ki kelku wargabo isu dhafar dad waarday mana maayo isulun waardayn mana waawalo man shaksi kan horeeyo casa huwa manka dhafariyahaadi bilail hamin dhafaray dadka waardiyaay wacayana huwa man cayinay alkudata dad gaaliyaal e cayin gaaliyaal oo dadko kumaayan gaala maamulaayan lankin cayin sin horeyahay ilan kudata walan baahanyi inkastoo gaalanimad antay lahay laakin walan baahanyi cadaalad dadka maamulaw lahelo gaali leh oo dadka shaltaaraw hay watakada waawalu man shaksa kin horeyahaad itakada huwa manka samaysanay baytan bed sameey kusuma samaysane liamwaali lmuslimiin muslimiinta maaliyaalsha on weeli wakana iraadh iraad cumara cumar maya wakana iraadh iraad lbayt danki walaha orora may haadeen min azakati zake shee ku ahaadeen wa min aljizyati jizya shee ku ahaadeen jizada lakugaade anshuurti waa gaalada lakugaade mana oo siniskiba gaal kasta intaas beese lakugaado jizya wakumusi wa min kumusi lhanaaimi haniimooyinka gaalada haku haniimaysada khumuskood iya ku ahaadeen walaha orora intaas wamiiraadi man wamiiraadi man wafda hal shaya ku ahaadin laa waarisa lahu liman man kuwaarisan lahayn lanki lan dhahala on lahaynena meelasta yani lakudhaha yani waa kamaaljirkishibaay wa awalu man shaksa kin horeey yahaad wa kana cumaru cumar may haaday awalu man shaksa kin horeey amara huwa manka amaray biwalcil baridi ahay boosto digyawsha amri boosto ini la digiy boostadaas may faididiyata liajli naqli rasaa'ili farmingyaalka ama warkadooyinka silinguri daraadiye bayna anxaa ilmamlaka boqortooyada jehiyaalsha dhadi o nalinguri warkata la dhike inta lakugaade amara lajeey amara lafgaade inta lashene inta lakugaade algeesi lajeey algeesi lafgaade boosaasi lajeey wargadayaalkastaas langudbiya lanki bilaaway in horeeyahay asilatun hadihi asila udkur hus ma tacrif walay kasaasu maak min awala min awaliyaati cumar cumar awaliyaalshi walal ku hush hus hay adi banisheegdi sheekh awaliyaat cumar mayba alkhalifatu cumar ibn khadaab huwa awalu man sumiya biamir lmuminiin ilaa aakhiri horan wedred limaada amara huwa cumar mayn amri bitadwin dawaawini lidabdi dakli lxukuma walikarjiha walitawzic lmuratabaat cala mustaxiqiha <coughs> limaada aqama cumar cumar mayn isaji duura diyaafati martagaadiyaalidaaryaalsho hay yani wa kay masalan ba liicaanat lmunqadiciina wa liicaanat lmunqadiciina kuisahatiyo godka silimka kaalmay adars alkhamis walcishruun darsigii labaatan ishanaad maqtal cumara wallahu aclam